alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wausalli wausalimu calaa nabiyihi اlkariim moxamed bni cabdillaah imaami اlxunafaaءi waqaa'id اlquri اlmaxajaliin wcala aalihi waasxaabih wcala ataabiciina lahum biixsaani ila ywm اddiin allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wzidna cilma walxamdu lilahi cla kuli xaal allahuma waafiqna lima tuxibuhu watardaahu min alaqwaali walafcaali walaaraa waxa aynu ku dhex jirnay khaswadii ama dagaalkii uxud taariikhdiisii suuratu alicimraan ilaahay uu kaga warramay innagoo la akhriyayna kutubu siira wixii ay ka qortay ee ka siyaadsan sharaxa tafsiirka mawaaqif baa ka hadhay maalintaa ah. iskeedaba bani aadamku marka ifkan oo maalmihiisa qaato waxaa ka hadha taariikh taariikhdaasi ama waa mid mushriq oo iftiimaysa mushrif sharaf leh ama waa mid liidato oo guuldaro leh dadka wanaagsana taariikhaha ka tegay haddaynu wax ka soo raacno waxaa ka mid ahaa mowqifu abi dalxat alansaari abi dalx oo reer ansaareed ah mowqifkii uu istaagay markii dadku ka yaaceen nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabigaasi wacdarahu muujiyey waxaa ka mid ah inuu isagu nebiga isla hortaagay hubkiisii hubkiisii buu isla hortaagay warankiisii gaashaankiisii leebkiisii qaansadiisii wixii buu isla hortaagay maalintaa wuxuu jabiyey laba qaaso ama saddex rasaastii badnaydee ka dhacaysay daraaddeed abu dalxa wuxuu lahaa naxraka duuna naxri yaa rasuul allah dhuuntaada tayda ka dambaysii nimanka leebkooda yuu kugu dhicina waxba hawaan qaltaaginoo adigu ha eegine halkaasuun adigu iga dambee buu lahaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam marka uu soo maro nin firdhanaya oo asxaabta ka mid ah wuxuu odhanaya warba rasaastuu noogu dhiib ninkan abu dalxa haddii aad sii firdhanayso adeer booshka qoriga balu dhiib iyo leebabka abu dalxe ku reeb nin waliba markaasuu u saydhayay Ehm, sidaasuu maalintaa ninkaasi taariikh cajiiba ah u reebay ilaa gacmihiisu ay ku naafoobeen waaya waxaa ka mid ahaa mowqifkii qaaliga ahaa dumarku ay qaateen dumarkii mujaahidaadka ahaa ruuxa dumarka ahay kaalinta ay leeda waa mid cajiiba ah. inay asturantae aadaab leeduunbaa la doonayaa mooyaane waxa ay yeelanaysaa kaalin ilaa jihaadkii leh caaisha oo xaaskii nebigaa ah iyo umu sulayn anas hooyadii dumarkaasi sidaynu horeba usoo sheegnay intay geejisteen guntiga ay dhexda xidheen ayay ragga daweynayeen oo baraxa waraabinayeen mawaaqiftaa waxaa ka mid ahaa dalxatu bnu cubaydillaah asxaabigii cajabta badnaa oo maruu nebigu dusha leebab kaga soo dhacay iyo sidhi meel sare ka yara fuul dhagax buu is fuul nebigu berigii dambuu cuslaadayna waa ahay wuu hinqan kari waayey dabeedna sidii milatariga ayuu isu gaabiyo markaasuu yidhi halkaa garabkayga isku taag markuu isku taagay wuu la kacay oo wuu hinjiyey wuu baritaaray nebigu wuu bushaareeyo wuxau ihi awjaba dalxatu xiina sanaca birasuuli illaahi maa sanac wallaahi ninkani jannuu waajibsaday kol hadduu sidan rasuulkii ilaahay u taageeray mawaaqifta nebigu kulligeed way wada qurux badnayd waxaase mawqifkii isaguna cajaa'ibka lahaa ka mid a mawqifku istaagay nebigu calayhi salaatu wasalaam kaa hore aynu usoo sheegnay waa ninkii gaalka ahaa ee la odhanayay ubayu bnu khalaf ubayu bnu khalaf dee hore aynu usoo sheegnay inuu dhaartay uhi walaa midkeen baa dhul yaalla ama adiga ama aniga wuxuu soo digdigleeyaba haddii nebiga looga baqayna nebigu waa kii ula baxay bahashii cajiibka ahayde warankii markuu wax ku siiyeyna ninkaa isagaa dhulku soo dhigay saaxiibadii kolkay qaadeen bay idhaahdeen waar waad iska ladantay waxba ma qabti wallaahi inaanan ladnayna markaanu maka joog ayuu maxamed ii sheegay buui inuu isagu idili doono <laughs> maladi buuhi nabarkaa ha yaraysan rikoord horu u sii xafiday berigaasuu sii sheegay buuhi oo markii dabeedna dhexda lasii socday ayuu dhexda ku dhintay Ah, anas ibnu nadr oo nebiga eh, waxaan leehay anas ibnu malik isaguna adeerkii ahay isagana waynu soo marnay markii dadku ay sii yaacayeen sidii u sii weydaaranayay iyo dadka firdhanaya siduu uga cudur daaranayay mawaaqifta nebiga calayhi salaatu wasalaam <clears throat> dhammaanteed way wada wanaagsanayd laakiin waxaynu aragnay siduu uga damqaday asxaabtiisa ilaa uu ku hamiyeyba in isaguna waxay gaaladu sameeyeen uu samayn doono laakiin ilaahay baa yihi laysa laka min alamri shayun ilaa aakhiri mawaaqifta waxaa ka mid ahaa inantiisa nebiga faadima tallaabadii ay qaaday markii ay aragtay aabbaheedoo dhaawacan ayay isku dayday inay ka maydho dhiigoo ay ka nadiifiso cali baa biyaha ugu shushubayay kolkay aragtay in aanu joogsanaynin dhiiggu ka soconaya nebiga waxay soo gubtay caw ama salli cawda baashan eh, maaragtay nakhiisha ee cawda laga saaro cawdaasay gubtay dambas bay ka dhigtay dambaskiioo diiran bay nabarkii ku shubtay dabeedna wuxuu u noqday dhiig joojin ayuu noqday ah, waxa ay ahayd runtii arrin gargaar ahoo gargaarkii deg deg ahaabay u samaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waaya <clears throat> mowqifu xandala isaga horeynu usoo marnay ninkii malaa'igtu ay maydhaysay ee gurmadka galay intaanu dhammaystiraninba hawshiisa mawaaqifta qaaliga waxaa ka mida ah umu camaara nusayba islaanta la odhan jiray waxay ahayd dumarkii baraxa iyo biyaha u siday dhaawaca iyo colka ee la barbar socday bay ahayd hase yeeshee markii xaaladdu adkaatay ee colkii nebiga calayhi salaatu wasalaam lala soo kacay baasharat ilqitaal gacantay ka dagaalantay seeftii bay qaadatay iyadoo nebiga difaacaysa calayhi salaatu wasalaam waxay isku dayday inay ka dagaalanta qaansadii oo shiishkiibay rakibatay oo waxay shiish intay leebkii qaansadii qaadatay ayay difaacaysay nebiga ilaa nabare soo gaadheen mawaaqifta guuldarrada lahaa waxaa ka mid ah ee cadowga nebiga ka soo horjeeday taariikhdu ay ku xusayso ninkii gaalka ahaa ee saddexda boqol jabsaday ibnu ubay ibnu saluul munaafiqii weynaa taariikhdu si xun bay u xusaysaa iyo ninkii indhaha la'aa ee nebiga yidhi bari tusaan ciidda ku ciidda aan ku saydhe waa kee muxamed hadda madiinana waa ag jooga waa munaafiqin dhala nebigu waa kii isaga dulqaatay calayhi salaatu wasalaam mawaaqifta liidatee taariikhda xusaysa waxaa ka mid ahaa mowqifu abi camar arraahib ninka abi camar alraahib la odhan jiray oo faasiq ahaa nin liita buu ahaa kiristankuu ku biiray qoladii carbeedna waa ka tirsanaa dabeedna wuxuu xulafo la soo sameeyey reer maka wuu soo raacay dagaalka isaga ah uxud wuxuu markaa calanwalaynayay uu calanwalaynaya halkaa colku kusoo jiraa waar tolkayow reer ansaareedow waar iskaga soo hadha maxamed horuu idiin gooye maanta ilifaha loo qaadayaaydaan lugoyne waar igu soo biira meelihii colkuu ka dagaalamayna waxaa taariikhdu ay xusaysaa inuu sii diyaariyey booraamo yaryaroo nooca qarandiidoo kale ah godad yaryar ayuu sii qodaa kuwuu nebigu ku kufay bay markii dambe noqdeen calayhi salaatu wasalaam waa ninka qisadiisa aynu ku gaari doono suuradda la ydhaha suuratu tawba waa ninka dhisay masjidu diraar magaciisa masaajidka uu qur-aanku u bixiyey waaya nataa'ijka iyo cibarka cibrooyinka ka soo baxay halkan waxaa ka mida ah mucjisaad uu nebigu leeya baa muuqday calayhi salaatu wasalaam manaan buu kusii arkay seeftiisii oo qaybta hore goobay waxa uu markaa ku fasiray asxaabtiisa qaybay inay dhiman doonto mucjisaadkiisa waxaa ka mid ahaa abi qataada oo dagaalamayo difaaca ku jiraba ili ka soo dhacday ishii baa soo laalaadsantay nebigu wuu celiyey uun saa intuu ugu celiyey unbuu sidii nebi ciise u masaxay dabeedna tii horeba midka fiyus wanaagsan <laughs> ayay noqotay mawaaqiftii iyo mucjisaadka waxaa ka mid a ubay ibnu khalaf ninkaa la idhaahdo iyadoo maka la joogo ayuu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu dili doono ninka ah waana cidda markaa wax muuqata gacantiisa ku dhintay nabiga caleyhi salaatu wasalaam dagaalka wuu baashiri jiro waa ku jirayay laakiin ninkaasiba gacantiisa ku baxay waxa duruusta aynu ka qaadanayno dagaalkan iyo qhaswadan ka mid ah mabda'a wada inuu islaamku hormuud ka yahay dimuqraadiyad yaroo caanta inay meelaha la ororodaamay barato been ah dimuqraadiyaddu waa been dii dimuqraadiyad aad maqasho dad sheegsheegaya kuweenu meelahan unbay celceliyaane wax jira ma ahee waa been loo laqimay dadka dimuqraadiyaddu waxa weeye iyo gaalku siduu doonayo siduu doonayo kufri iyo xumaana haddii kufrigaa iyo xumaan uu waayo dimuqraadiyadda iyo doorashada iyo waxa ay sheegaan ay soo saarto islaam iyo dadkaanu doonayn waxba kama jiraan marka inagu dimuqraadiyad lama odhanayo mabda shuura baa laydha halkeena waa wada tashi wax isku qolo ana maaha shuura iyo dimuqraadiyad iyo islaam iyo dimuqraadiyad wax isku qolo aba maahaba marka wadatashigaas ayaa ilaahay uu u jideeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam qisadanina ay aada u sugaysaa asxaabtana isagoo isagu doonayaba magaalada gudaheeda in laga dagaalamo markay u bateen in debadda loo baxo go-aankoodiibuu qaatay nebigu calayi salaam tashigoodiibuu qaatay waxaad ka arkaysaa geesinimada nebiga qof wal oo madaxo hormuud ummadda u ah tusaale ugu sugan inaanu noqonin mid tiisu ugu daranta qofkii madaxda ahaa haddii arrinkiisuba iyo kharashkiisa iyo gaadiidkiisa iyo hubkiisuba ay ku ururaanu isaga ilaalintiisa aniga ilaaliya iyo halkee la iga soo eegay oo moos midhan iyo beebe midhan inuu samaysto balaayo weyn weeye bahashu marunbay baxdaa markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku ahaa geesinimadiisu mid cajiibaba bay ahayd qiyaadadiisa caskarigaabaa cibro halkan ah casharada laga qaadanaya waxaa ka mid a eh, nidaamka dagaalka iyo khutadka iyo kaaltooyinka uu samaynayo khubarada milatarigu wax badan bay ka faa'iidaysanayaan waaya ummadda islaamka guud ahaanba halkaa waxaa ugu sugan sabir tusaaleay u tahay qisadu sabirka nebiga sabir ayaa halkaa ugu jira dagaalku ku sabrayay asxaabtiisii yaacday markii ay soo noqdeen aa nimanka qabqabta mu odhanin xukun maxkamad milatariha loo fadhiisiiyo oo ha la laayo waxalla wixii firnanay ma jiro waxba la isma weydiinin lagumana wada hadal waayo dee qur-aanka asraartii iyo xikmadihii sheegay waa gef dhacay raggu rag ay maanta uun ka leexatay buu ahaaye rag la yaqaanay bay ahaayeen sidaa darteed naxariista nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay ka mid ahayd inaanu raadkii hore dib u raacinin intuu intii dhimatay aase intii dhaawacdantay in madiine geeyay buu salaadii hore dagaalku sabti buu dhacay subaxnimadii axaddii ayuu uhi laga daba duulo oo ha laga daba dhaqaajiyo Ehm, waxa halkan aynu ka arkaynaa baasha adduunyada la idhaahdo inay tahay horumarka wax dila macnaa dadku inay sharaf iyo aakhira iyo ka horumaraan adduunya jacayl ba halaaga dee waa kaa ilaahay ku ciqaabay adduunyadii ay jeclaadeen asxaabta ilaahay ballantiisii inaanu ka bixin buu caddeeyey walaqad sadaqakum allahu wacdahu id taxusuunahum biidni ballantaydii kamaan bixin baa ilahay idinkunbaa bayri yeeshoo baydhbaydhae ilaahay ballantiisii halkii ayaa uu la soo taagnaa subxaana dagaalka la xamraa lasad maalintii axaddii buu dhacay oo markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ogaaday inay nimankii aanba baxeen ee colkiina sidaa u kala saaray ayuu abaabulay colkii buu intii soo hadhay abaabulay waa laga daba duulay meeshii ay sii degeen markay baxeen ayuu nebigu degay calayhi salaatu wasalaam iyaguna way firdhadeenoo qolay fariin soo fareenoo waxay idhaahdeen war bal warka waxaad nagaga geysaa in abi sufyaan iyo colkiisii soo noqonayo inay naga hadhaamuun saddex cishu jooga eeryadaa dhexe nebigu calayhi salaatu wasalaam waaya marka cibarkaa iyo casharadaa iyo duruustaa ayaa qisadan ku jira mar walbana waa wax nooloo soo noqnoqonaya oo dadka muslimiinta ah mar waloo laga gacan sarreeyaba waa arrin ay duruus iyo casharo ka qaadan karaan oo aan loo baahnayn inay waddadii ay hayeen ka baydhaan mabdi ay xambaarsanaayeen inay tuuraan looma baahna looma baahna inay tanaasulaan looma baahna inay kala daataan laakiin sabaabulkaa nabigu sameeyo kalun baa laga doonaya qiimayn baa marka aayaadku ay wadaan muuqaalkii qisadana nasku wuu ina dhex geynayaa mar walbana qiimayn iyo dadku say u qaybsameen ayaa ilaahay uu ka warramaya qaala allahu tacaala waa aayadda boqol iyo afariyo konton uma anzala calaykum ilaahay wuxuu idinku soo dejiyey haddaad tihiin asxaabtii nebi maxamed min bacdi alqam murugo idinku dhacday dabadeed amanatan xasilooni xasilooni iyo deganaanshaa ilaahay uu idin siiyey nucaasan lula lulaaba idin idinku dhacdayba luladaasoo yaqshaa daboolaya daa'ifatan minkum koox idinka mid ah mu'miniintii geesiyaasha ahaa fulaynimadii way ka bacday way ka baaday dabeetana waaba iyagoo colkii sor fadhiyaan ayaabay iska dhakoolanay luloodeenba ilaahay dhiiranaanta uu siiyey wa daa'ifatun qolana waa munaafiqiintiie qad ahamathum anfusuhum naftooduunbaaba ugu daraydba oo hami gelis halkay bahashaa la geli lahaayeen yadunnuuna billaahi ilaahay bay ka malaynayeen hayra alxaqi male aan xaq ahayn male xunbay ilaahay ka malaynayeen oo ah danna aljaahiliya dadka aan diinta haysanin waxay ilaahay ka maleeyaan bay munaafiqiintu ilaahay ka malaynayeen oo maxay ah dee sidanaabay yidhaahdeen yaquuluuna waxay odhanayeen munaafiqiintu hal lanaa miyuu noo sugnaado min alamri min shayin min alamri min shayin oo talada maanu wax ku yeelanno talada dee waxba kuma lihin qul waxaad tidhaahdaa ina almra go-aanka kullahu dhammaantii lilaah ilaahay baa iska leh arrinka ilaahaybaa qadima oo akhira isagaa sidan qadaray yukhfuuna fii anfusihim munaafiqiintu nafahooda waxay ku qarinayaan waa kuwii markaa meesha joogay maa laa yubduuna laka waxaanay kuu muujinayn wax adiga aanay kuu muujinayn nebi maxamedow baa ku helan laabtooda yaquuluuna waxay odhanayaan low kaana lanaa mid alamr talada hadduu nooga sugnaan lahaa shay-un wax oo go aamaduu nebigu qaatiyo kuwa ilaahay ka yimi haddaanu wax ku yeelan lahayn maa qutilnaa nalaguma dileen haahunaa halkan halkaa maanu tagneen dhulka yaga kaleaanu tegi lahay qul waxaad tidhaahdaa low kuntu fii buyuutikum haddaa guryihiina joogi lahaydeen oo aydaan dabadba usoo bixi lahaydeen oo dagaalkaba iska dayn lahaydeen labarada waxa soo bixi lahaa oo bannaanka iman lahaa alladiina kuwii kutiba calayhim alqatl kuwa dilka lagu qoray loo qadaray kollayba halkaasay iman lahaayeen xataa haddaanay dagaal u yimaadeenna baadidoon bay ku iman lahaayeen ilaa madaajicihim bay iman lahayen halka iminka jiifsadeena la dhigay halkaa imika la dhigay ee ay ku dhaceene qof waliba ku dhintay halkaasu dheecaankiisu yaalla u qornay taas waa mid waliyabtaliya allah sidaa ilaahay wuxuu u yeelay si uu u imtixaano maa fii suduurikum laabihina waxa ku sugnaa munaafiq iyo mu'minba dadkan isuwanaa laabtooda ayuu ilaahay doonaya waxa ku sugan inuu eh, imtixaano kala shiilo iyo waliyuma xisa si uu u safeeyo u caddeeyo maa fii quluubikum qalbigiina waxa ku sugan buu ilaahay doonaya inuu banka soo dhigo u caddeeyo wallahu caliimun bidaati suduur ilaahay baa kusugan wax laabaha ku sugan marka aayadda saasay tafaasiil dheeraadaa u samaystay culamaa dibi baa waxay idhaahdaan waa aayaadkay ku akhriyaan Eh, qofka mariidka ah waxay dhahaan sideed iyo labaatanka xarafe eh, xuruufulhijaa ayaa ku jira dhammaantooda aan midna ka maqnayn waaya waxaa nasku qiimeyn uu saaray dadkii maalinta halkaa ka dagaalamay ilaan taariikh baa ka hadha wax ficil walbee mu'miniintiibaa ilaahay u horreysiiyey sharaftay leeyihiin daraaddeed markii dhibkani uu dhacay in yar kadib nasrigii ilaahay baa yimi nasriga ilaahay waxaa helay qofkii weelu ahaa qofkii iimaankiisa qalbigiisa iimaan uu jiifay ee uu yaalay kuwaa ilaahay qamigii iyo murugadii ku dhacday dabeed wuxuu siiyey amanatan nucaas amanadu waxa weeye deganaansho iyo xasilooni nucaaskuna waxa weeyaan eh, waa dhakoolka ama lulada ibnu mascuud waa kii lahaa annucaas fi lqitaali min allah wa fi salaati min ashaytaan haddii qofku marka uu dagaal ku jiro uu iskaba luloodo ilaahay xaggiisay ka timi oo waa deganaasho haddii marka uu salaada ku jiro qofku uu luloodana shaydaanka xaggiisay ka timi shaydaankiibaa dee qanjidhiyoo doonaya dikriga iyo diinta inuu ka seexiyo waaye sideedabana de qof xabadi kusoo soo dhacayso cadow hor taagan yahay shan habeen haddaanu seexan indhihiisu isma qabanayaa ilaa baashii baa loogu yimidbe marka lulada uu luloonayaa waxay sheegaysaa inuu xasiloon yahay asxaabta qaarkood waxay lahaayeen ridwaanullaahi calayhim sida dee abidalxa oo kale wallaahi waxaan xusuusnahay intay hurdadaasina soo gaadhay ayaabaanu mararka qaarkood hubkii aanu sidanay naga yara siibanayay gacmaha uu ka siibanayay oo aanu kolba qofku soo qaadanayo waayo taasi waa mid yakshaa daa'ifatan minku qolada kalena waa munaafiqiinta munaafiqa ilaahay wuxuu ku sifeeyey kama fikiraya nebiga calayhi salaatu wasalaam dilkiisii la sheegay kama warwaraya ummadda islaamka khatarta galay khatartu ay soo eh, food saartay kama warwaraya saaxiibada dhintay ee waxa dhaawacmay laakiin waxa ilahay uhi qad ahamathum anfusuhum naftooda unba hamigelis waa astaanta iimaan laawaha iyo fulaya marka rag ishelo qofka dee noolina dadku ku fikiraa hebel xaguu maraya maxaynu yaallaa weeye kanina waa hanahaybsan kabna wuu lulayaa midna wuu laalaadinayaa dabeetana naftiisunbaa bahasha halku dhigaa halkuu kula libdhaa kaynteebuu galaa saasaa u daran waana qaacido caamaho nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam man lam yahtama biamri lmuslimiina falaysa minhum qofka ummadda islaamka arrinkooda guud ahaanba aan ka fikirin iyaga kama mid ahaa ummadda islaamka qofkaan danahooda ka fikirinan danta guud aan ka fikirinayo siday waxu hagaagi lahaayeen oo aan ka xumaanin waxa islaamka xumaynaya islaamka kama mid aha laakiin qofku haddii uu ka fikira uun uu noqdo shiishlo warma galo kay odhan jireen soomaalidu shiishle ma taqaanaa muxuu kaga shiishsiinayaa siinayaa <laughs> xayntiisuu iska wataayo daasadda u tumayaayo xagganaa wax ka dhaceen iyo waxaanaa jirayo shaqadiisa ma ah wuu soo xaraynayaayo wuu dareerinayaayo wuu foofinayaa saas wey dabakaayadiisuu iska tirsanaya xaggan iyo xaggan daaddee dee usoo gala iyo waxaa mooyaane isaga shaqadiisa ma aha marka qofka munaafiqabaa ilaahay sifadan uu ku sifeeyey inaanu dan guud iyo dan ummadeed iyo dan diineed iyo dan islaam midna ma eega eh naftiisuunbaa u daran waay ilaahay baabay ka malaynayeen dana aljaahiliya mala aan xaq ahaynoo kii jaahiliyada ah waa musطalax qur'aaniya aljahlu wاljahaala wاljaahil wاljahuul tasriifaadka noocaasabaa eraygu lahaan jiray qabla alislaam laakiin qur-aanka iyo xadiidka ayaa eraygan aljaahiliya uu ku soo arooray dana aljaahiliya xamiyat aljaahiliya qur-aanka wuu kusoo noqnoqdaa <clears throat> afa xukma aljaahiliya nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa nusuustiisa axaadiistiisa way kusoo aroortay marka macnaheedu waxa weeyaan mabda aan islaamka ahayn iyo dhaqanka aan islaamka ahayn cidda qaadata ayaa loo yaqaanaa dhaqankeeda iyo sifadeeda iyo tilmaanteedu waa mid jaahiliya waa mid jaahiliyaa macnaheedu maaha wixii qabla islaam ahaan waa sifadaan islaamka ahayn dadka haysta waxay leeyihiin yaquuluuna hal lanaa min alamrin shay armaanu talada wax ku yeelano ilaahay bay ku haystaan arrimihiisa go-aan baa ilaahay u gaadhay jihaad buu ummaddan faray nebigii baa ku hogaamiyey bushigooda iyo kasoo horjeedkooda kuma ega oo keliya nebigii asxaabta eh ilaa talada ilaahay ku haystaa markaasaa ilaahay waxaad garanaysaana dee jawaabta qul ina almra kullahu lilaah war arrinka ilaahay baa leh go-aamada iyo jihaadka la isfaray iyo in naftii la quuro halkaa la geeyo naf iyo maalba arrinkaa ilaahay baa leh ilaa iyaga go-aankooda waxa weye jihaada la yska daayo dagaalna ha la yska daayo ha la iska fadhfadhiyo ciddii doonaysa hayna soo dulbaxdee kaana waayahay yahay un baynu odhan hadduu mid gaala yimaadana waa yahay un baynu odhan mid oo xoog bato mid islaami hadduu xoog batona waa un baynu odhan marka iyagu waxay ka soo horjeedaan faradka jihaadka yukhfuuna fii anfusihim maa laa yubduuna laka waxaanay kuu muujinayn baa laabtooda ku jira oo allow kaana lanaa min alamri shayun maa qutilna haahunaa wallahi haddaanu talada wax ku yeelan lahayn halkana laguma laayeen oo haddaa talo maxay yeeli lahaayeen <clears throat> dee waa kuwii madiine ku noqday dumarkii iyo dhexdooda yidhaaan iska seexan marka halkana laguma laayeen cadowba ismaanaan waajahneen wey arrinkooda waa noocaa waa guuldarro runtii aada iyo aada u weyn waxaana nasku uu ku eedaynayaa ummadda wixii ay sharaf ku yeelan lahay iyo dhimashadeeda xalaasha ah iyo jihaadka ay gelayaan taasuu munaafiqu ka soo horjeedaa taasuu ka soo horjeedaa ilaan intanoo inta aayaad ka warramaysa jihaadka iyo qisooyinka jihaadka inta ku soo aroorta qur-aanka kariimka haddii la tiro koobo way ka badan yihiin inta ku soo aroortay soomka iyo salaada iyo xajka iyo zakadaba way ka badan yihiin ba ka badan yihiin alkaa waxaa inta suuradoodee la magac baxday jihaad ama jihaad ku dabaleh leh haddii aad dib u akhrido iyaguna way ka badan yihiin inta suuradooda axkaamtaa kale ee ku magac leh taasina waxay ku tusinaysaa dee diintan xaqa ahee miidda ahee ee saafiga ah diintii fidrada iyo abuurka waafaqsanayda hadday awood weydo dee gidaar unbaa lala fadhiisanaya meel unbaa lagu qufulaya lagu xidhaya waana tayna dee khayru shaahid waxaynu arkaynaa maanta ayaa ka markhaatiya waaya munaafiqaasuu shabahayaa qofka mabda-an sarreeya saamigaa ka soo horjeeda ee jihaadka diida dee intaasoo aayaadu diidaya ha la usluubeeyo hala xikmadeeyo mowdiciisa iyo munaasabadiisa hala eego waa sax laakiin in la yidhaahdo waxba lagu hirgelin kara waayo ka saar oo inaga jar waa munaafiqaasu noqonaya astaantiisa ilaahay waxa uu halkan ugu jawaabay munaafiqiintii qofka bani aadamka ahi meel aamin ahoo uu galo kuma nabadgelayo meel khatarahoo uu galana kuma dhimanayo haddaan ajashiisu gaadhin qul low kuntum fii buyuutikum haddaad reerihiinna iska joogi lahaydeen inaydaan dagaalba usoo bixi lahaydeenoo go-aan ku qaadan lahaydeen jihaad in la iska daayo labarasa aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim baraza way soo bixi lahaayeen kuwii lagu qoray ee loo calfay inay dhintaan ee ajashu ay ka dhammaatay kuwaasi madaajicoodun bay iman lahayn halkii ay naftu kaga baxaysay unbuu imanaya soo maad maqal qisadii dee kollay qisooyinka mar haddaanu daliil saxiixa lahayn layskuma sii hadleeyee ninbaa nebi nebi sulaymaan buu qisooyinka kutubaha qaarkoodna waabay qoraane malakul baa u yimi nebi sulaymaanoo dabeetana nin raggii meesha fadhiya hunbu isha saaray undiiradda kaasuu yihi muxuu iga soo eegayaa dee wuxuu iga soo eegayaa sidaa iyo sidaa ooaba dee naftaadaabu doonayaaba dee nebi allow iga fogeeyo meel shishe igee halkii la geeyey ayaabay u qorshaysnayd in malaguna nafta uu kaga qaado wuxuu ka eegayeyna halkii laydhi kaga soo qaadoo ninkani aanu fadhiin buu ka fikirayay waxay tusinaysaa uun naska aayaddu macnaha uu ka hadlaye ah qof walba halkii loo qadaray buu ku dhimanayaa weligiiba ha meeraysto isagoo baadidoon u soo baxay isagoo iska dalxiisaya ayay adeesa ku qaniinaysa ama uu ku turunturanaya afka goosanaya mar walba halkaas ayay u qadaran dagaalkan ilaahay waxa uga jeeday iyo maalintaa wacdarahan ee waxaan dhacay iyo jabitaankan iyo colkan jabay waliyabtaliya allaahu maa fii suduurikum waliyumaxisa maa fii quluubikum laabtiinuu imtixaanayay si uu u soo safeeya waxa qalbiga ku jira oo qofna qalbigiisa ayaa xanuunsanaya qalbi mariid ahoo buu ku ahaa dabeetana waa kaa baxsaday qofna qalbi caafimaad qabo miir qabow ahaayo saliima dabeetana waa kaa dhidbaday ina aladiina tawallow buu ilaha yidhi dadkii baxsaday ee yaacay ee minkum idinka mid ahaa haddaad tihiin asxaabta yowma altaqa aljamcaan maalinkii labada col ay kulmeen dadkii asxaabta ka mid ahaa ee nebi maxamed ka yaacay inama istazallahum waxa simbirixiyey ashayaan shaydaan baa simbirixiyey shaydaan baa didiyey bibacdi maa kasabuu wixii ay shaqeeyeen barhkii dembi ay galeen daraaddii ayaa uu kaga faa'idaystay walaqad cafa allaahu canhum dhabnimo ilaahay waa ka dhaafa looma qabsado ina allaha ghafuurun xaliim ilaahay baa dembiga dhaafo oo dulqaata hafuur dembiguu dhaafa xaliim wuu dulqaataa subxaanah go-aanka waa caynka ilaahay subxaanahu wa tacaala ciddii gef ka dhaco darajaday doonaysa hal ahaatee tabriir uma sameeyo macnaha qofkaasi wanaagu wanaagsan yahay daraaddeed gefka ka dhacay lama wanaagsanaado gefku waa gef qof wanaagsaniba ha galo nebiba ha ka dhaco ha ka dhacaba asxaabiba asxaabiba ha ka dhaco gefkaa waa lagu caddaynaya dadkani waxay ahaayeen khalq qarni oo dhan kuwii u fadli badnaa awliyadii ilaahay bay ahaayeen asxaabtii nebi maxamed been calayhi salaatu wasalaam inta dagaalay guula ka soo hooyeen ayaa boqolkiiba sagaa dhowr iyo sagaashan ka badan inta wax ka si noqdeen haddana maalintaa gefkii ka dhacay ilaahay kamana aamusin kumana hambalyaynine waxa uui waa gef jira shaydaan baana ka faa'idaystay iyagaana sababu ahaa macsi ay ku dhaceen sidaasaa la doonayaa oo qur-aanku waxa uuna barayaa marka xumaani cid ay ka timaado ciddaasi haba wanaagsanaato ciddaasi qiimaba ha lahaato ilaahay iyo ummadda agteeda laakiin gafkiisaa waa in la sheego hadduu mas-uul yahay iyo hadduu culimo yahay iyo hadduu cid kale yahayba gafkiisaasi waa gaf weyn waa midaan la dafiri karaynin lana qarin karaynin lana asturi karayn isagana loogu naseexaynayo lagula talinayo inuu ka toobad keeno ummadda kalena looga digayo inay ku daydaan markaasaa ilaahay wuxuu uhi ina aladiina tawallow minkum yowma altaqa aljamcaan maalinkii labada col ay kulmeen kuwii tawalliga sameeyey attawalli waa sii jeedsi waa firdhasho iyo baxsasho inama istazallahum shaydaanu bibacdi maa kasabuu istazalla zalku dee waa sibiraxada maxaa ka xuntay qof weyn oo meel dhiiriya marayo oo muru'a iyo sharaf lahoo dhar wanaagsan gashanoo qadaadka isku taaga intuu silbado <laughs> dadkao dhan baa ku qosla marka waa macsiyada iyo gefku qofku galayna saasoo kale ka dhiganta rag waaweynoo yaacay maalintaa shaydaan baa ka faa'idaystay baa ilahay subxaana laakiin waxaa bushaare ah markuu gefkoodaa ilaahay caddeeyey walaqad cafa allaahu canhum beryihii dambe cumaan ibnu cafaan madaxda muslimiinta u ah islaamka fitnadu ay ka dhex dhacday qaarkood khaliifadaa wanaagsan ay ku dhiiradeen ay dooneen inay dilaan oo ay xalaashadaan dhiiggiisa ay wax ka sheeg sheegeen ayaa kuwii ka soo horjeeda doodayay ayaa waxay yidhaahdeen war cuhmaan dee wuxuu ka mid ahaa maalintaa raggii baxsaday maalintii uxud miyaanu ahayn raggii fakaday markaa ninkii kale la doodaya waxau idhi dee ma keligii baa fakaday ragoo dhammu wada fakadaye <laughs> midda kale miyaanu ilaahay odhanin labada aayadoodba aayaddii xalayta aynu soo maraynay iyo tanba labadaba ilaahay cafiskaasu sheegay labadaba cafiskaasaa ilahay u raacdi waaya <clears throat> waaya markaasaa ilahay wuxuu uhi walaqad sawka ilahay yidhi buu yihi saxaabigaas markuu jawaabay walaqad cafa allahu canhu ilaahay baa ka ayaa ka dhaafa waa ka cafiya maxaa la yska weydiinaya qofka bani aadamkii gafuu ka dhacaa dabeetna in allaha kafuurun xaliim marka asraarta iyo mustafaadaadkaasaynu ka qaadanay maalintaa wixii dhacay wuu dhacay ilaahay xaggiisa kama imana shaytaan buu ka yimi xaggi wixii xun oo dhan ilaahay ilaahay looma nisbeeyo waxaynu aayadda ka faa'idaysanaynaa shayga macsiyada iyo dembiga ma bannaana in ilaahay loo nisbeeyo in ilaahay loo nisbeeyo ma bannaana waaya waxaa la odhanayaa qofkaa isaga ah ayaa waxaa geystay baa la odhanayaa haba ahaado mid lasii qadarayba ha ahaado yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo laa takuunuu ha noqonina kaladiina kafaruu kuwii gaaloobo kale dee hala mid noqonina munaafiqiintii gaaloobay hala mid noqonina muslimka haddaad tihiin oo maxay yidhaahdeen wa qaaluu liikhwaanihim walaalahood bay ku yidhaahdeen walaalihii ay tolkiiyo xigtada ahaayeena dagaalka galeen mu'miniinta ahaabay wax ka sheegeen idaa darabuu fi lard markay dhulka socdaalaan aw kaanuu qusdan ama mujaahidiin ay yihiin dagaal tegay ayay faalleeyeenoo waxay idhaahdeen low kaanuu cindana hadday annaga iska kaayo ag joogi lahaayeen halkan magaaladan madiina maa maatuu wamaa qutiluu manay dhinteen lamana dileen manay dhinteen lamana dileene maxaa wadwaday kuwa sidaa yidhoo kale ha noqonin liyajcala allahu dalika si ilaahay uu uga yeelo hadalkoodaa xun xasratan fii quluubihim murugo qalbigooda dhacda ayay noqon doontaa maalin maalmaha ka mida ayay si weyn uga murugoon hadalkaa waa laga daba iman wallaahu yuxyii wa yumiit ilaahay baa wax nooleeyo wax dila geerida iyo iyo nolosha waa laba sirood oo ilaahay gacanta uu ku hayo wallaahu bimaa tacmaluuna bashiir ilaahay waxaad samaynaysaan dad uu arkayaa walaa in qutiltum haddii laydinku dilo fii sabiili illaah jihaadka haddii jihaadka laydinku dilo aw muttum ama iska dhimataan oo besalla isaga dhimataan la makfiratun min allah dembi dhaaf ilaahay xaggiisa ka yimi oo awliyadiisa u diyaara iyo waraxmatun naxariis ilaahay xaggiisa ka timi khayrun mimaa yajmacuun way ka khayr badan tahay waxay ururinayaane adduunyada adduunyaday isleeyihiin u noolaaday u waasheen labadaasaa ka khayr badan walaa in muttum haddaad dhimataan bes alla isaga dhimataan aw qutiltum ama laydin dilo la ila allaahi tuxsharuun ilaahay xaggiisaa la idiin soo ururin doonaa allunba idin hor iman isaguna ilaahay buu hor iman idinna ilaahay ba idin hor iman qof ilaahay gafayaana ma jiro oo maxay kaga farxayaan geeridiisa geeridiina waa munaafiqiintiioo eedaynaya asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ikhwaanada ahaayeen markaa ay tolka ahaayeen waa dad ay tolnima ka dhexaysa iyo nasar ayay canaananayaan markaa waxay marka la yidhaahdo war soo yeedhe la yidhaha ninkii hebelna dagaalkiibuu ku dhintay kaa hebelna safar buu ku dhintay kaasina dhaawac buu ku dhintay kaana awrbaa qoorta ka jir waxaa marka la sheego ayay odhanayaan balaayadu safarkiiyo socdaalkay la socotaaye bal maxaa wadwaday may iska joogaan halkoodan halkoodan may iska joogaan hadday halkan joogi lahaayeen waxaasi ma dhaceen sawtaanu sheegnaanu nidhi meeshaa waa lagu halaagsamayaa ka jooga <clears throat> waa nimanka shaqadoodu ay waxaa noqotay iyo faaqidaadoodu waxa ay noqotay malag baa ku soo dhowaaday qofkani markuu bannaan baxay ee dabadda u baxay wa qaaluu liikhwaanihim idaa darabuu fi اlardi aw kaanuu guzan low kaanuu cindana maa maatuu amaa qutiluu marka adarbu fi lard waa socdaalka dhulka dhulkoo la garaaco maaha darbigu macnayaal badan buu yeeshaaye waa socdaalka dhulka yadribuuna fi lard guzan waa jamcu ghaazin waa qofka duulimaadka ah markay duullimaad tagaan ama socdaal galaan ayay ciddii dhimasho loogu soo sheegay leeyihin manay dhinteen lamana dileene oo may iska joogaan marka erayga low laydhaa low ayuu diidayaa markaa nasku laa taqul low fa ina low taftaxu camala shaytaan haddiida erayga ah kuma arkaysid dhacdooyinkan nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo hasiimadan iyo jabitaankan asxaabtiisa ku timi intuu soo shariyey wax low laydhaa muu isticmaaleen haddiise aynu yeellayna haddaysaa noqolan haddaasaa yeelay waxaasi ma jiro xalka dambea loo guuraya nimankaasaas yidhahda arrintaas waa arin lagaga daba iman doono liyajcala allahu dalika xasratan fii quluubih wixii uu qofku idhaa iyo mowqifka uu qaato iyo maqaadiirtu cid ku eedeeyey intaba waa loo haystaa intaba waa loo haystaa way u qoran tahay baa ilaahay arrinta labaadee rabbi uu tilmaamayaa waxa weeye wallahu yuxyi wa yumiit wallaahu yuxyi wa yumiit hebel baa meel maray oo ku dhintay mayd baa canaan waayey soomaad maqal maydka waxay u canaananayaan maqaadiirtay dadku u quuri waayeen markaasay leeyihiin waa tan la diidaya lafteeda hadduu waddadaa ka joogi lahaa miyuu gaadhi gaar meeshaa saxmad badnayd miyaa la maraa yaa mayd baa canaan waayey marka tanaa la yska ilaalinayaa lafteeda marka waxaan waa wax qornaa oo dhacay ama laga yaabo qofku inuu khalad la yimaado wallaahu yuxyi wa yumiitu weeye jawaabteedu kii dhintay ilaahay baa dilay kii noolaaday ilaahay baa nooleeyey walain qutiltum aw fii sabiili اllahi aw la lamakfirat min allahi waraxmatu khayru mima yajmacuun arrintu maaha hebel baa nool iyo hebel baa dhintay laakiin waxa weeye keebaa horu maray keebaa si halaagsamay arrinta waxaa laga eegayaa kollayba tani way baxaysaa nebi muuse malag uu yimidoo oo kolkaasuu dhirbaaxo ilbu ka soo tuuray nebi muusena deen in adag buu ahaa nin saalan ma ahayn ilaa waa kii darbadda ku dilay fircoonigii malagii baa ilaahay ku noqdo wuxuu yihi dee ninaan geeriba doonayn baad ii dirtay oo la imtixaanayaa nebiga xadiidku waa saxiix ku noqo baa la nebi muuse oo waxaad tidhaahdaa dibi gacantaada saa gacantaasi inta timooda ay qabato inta dhogorha yaryar ay qabato oo sannadaa cimrigaaga laga dhigaya fariintiibuu malagii u geeyey uu u sheegay wuu su-aalay oo wuxuu ihi dee waaba laga yaabaaba allahu aclam markii hore inaanu galanayn inuu malakulmowt yahayba ama si uun waa loo cudurdaaraya daaraya nebiga ama inuu kuwa culimada qaarkood yidhahda inuu dee malaha guriga iyabu isiri bilaa buu kusoo gala su-aal buu weydiiye wuxuu ihi oo intaasoo sanadee dhogorta haddii intaasoo sannadood la iiga dhigo cimrigayga oo la kordhiyo maxaa kusii xigaya dee haddana dee waxaa kusii xigaya buuhi nafka qaadidii uun dee kol haddaan la iga hadhaynin oo bahashan la daba socdo dee imikaba iga qaad buuri laakiin baytulmuqadas ha lai dhaweeyay codsigaas sameeyey marka noocaa weeyo hebel baa dhintay iyo hebel baa noolaaday qofka ka fikiraya waa qof adduunye u nool khayrun mimaa yajmacuun inuu wax ururiyo bahasha dhadhamiyuu isxigsiiyo ayuu isku dayayaa laakiin taasi faa'iide ma laha eh waxa ilaahay uhi lamakfiratun min allahi waraxmatun khayrun mima yajmacuun qofka mustaqbalka iyo masiirka ilaahay u wanaajiyo ee uu ku sameeyo takhliyatun uma taxliya takhliya ilaahay makfiro siyuu dembiga ka safeeyo taxliya ee uu ku qurxiyo naxariistiisa qofkaasaa horu maray halkaasunbaa laga qiimeeyaay oo qofka muxuu ku intihooday arrinkiisa umbaa la idhaahdaay wuu dhintiyo wuu noolaaday waa arin iyadu iska dabiiciyaho qoran oo qadaran nebi maxamed baa waana tan aayadda kalena taasay sii akidaysaa walaa in mudtum aw qutiltum lailallaahi tuxsharuun kii dhintay iyo kii la dilaba dee kollay ilaahay baa la horayba kollay lama gafayo ilaahay laakiin keebaa naxariisalay keebaa dembi dhaafalay halkaa ka qiimeeya haddaba taariikhda wanaagsan dhaxalgalka ah qur-aanka noole uu xusayo waxaa ka mid ahaa sifooyinkii ammaantii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qur-aankaa markaa ilaahay baa ku ammaanay nebiga halkan maalinta adag qofka naxariis muujiya ee dulqaad muujiya ee xikmad muujiya waa lagu xisaabtami karaya maalintay adagtay qofka bariiqdana waa laga guurayaa waa naska qur-aanku sida uu ina baraya wey munaafiqiinta ha ku talagelin wey mar dambe lagu xisaabtami maayo dadkaa mawaaqifta leh mu'miniintaana waa lagu xisaabtamaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalintaa naxariistuu muujiyey asxaabtiisa siduu la dhaqmayo siduu u hogaaminayo sidaanu naftiisa uga uga jeclaysanin iyo guud ahaanba siday ku ahaayeen ay u jeclaayeen ay uga naxeen markii layidhi wuu dhintay ay ugu soo urureen markii layidhi wuu nool yahay taasoo dhan talow maxaa keenay khuluqiisii wanaagsanaabaa keenay ilahay baa ka warramay qaala allahu tacaala ilahay wuxuu uhi fabimaa raxmatin min allah naxariis ilaahay xaggiisa ka timi sababteed ayaad linta lahum dadkan ugu dabacday linta lahum ayaad ugu dabacday naxariis ilaahay uu ku siiyo uu kuu hibeeyey daraaddeed baad dadka ugu dabacsan tahay walow kunta haddaad ahaan lahayd nebi maxamedow fadan mid qallafsan haliida alqalbi oo qalbigiisu tawafay lanfaduu min xawlig way kaafir dhan lahaayeen hareerahaaga way ka yaaci lahaayeen facfu canhum iska dhaaf wastakfir lahum ilaahay dembi dhaafa weydii washaawirhum fi lamr arrinka kala tasho faidaa casamt marka aad go-aan gaadho fatawakal cala allah ilaahay tala saarso ilaahay tala saaroo ku tiirso ina allaha yuxibu lmutawakiliin ilaahay baa jecel kuwa arrinka iyaga isaga u dhiibtee ku tiirsada in yansurkum allah hadduu ilaahay idiin hiiliyo falaa haaliba lakum wax idinka xoog badan karaa ma jiro wain yakdulkum hadduu idin guul guuldareeyo faman da ladii keebaa yansurukum idiin hiilinaya min bacdi intuuidinku intuu garabkiina ka baxay kadib wa cala allaahi falyatawakal ilmu'minuun ilaahay ha tala saarteen dadka mu'miniinta ah saasaa rabbuna subxaanahu wa tacaala nabigiisa u ammaanaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahay ku ammaanay nabigan inuu yahay nebigii naxariista dabaacsanaanta dulqaadka nabigii la jeclaysanaya loo soo ururaya nimankii quraysheed ee sanadii lixaad nebiga u diiday calayhi salaatu wasalaam inuu ku soo cumraysto maka oo uu soo galo markuu nebigu xudaybiye fadhiyey wufuud bay u dirayeen kolba nimanbaa intay ka tagaan maka nebiga la soo kulmayay waxay kala hadlayeen bal waxaa lagu heshiinaya waxaa waxaynu uga soconnaa nin waliba intaa uu nebiga la joogo waxa uu qaadayaa xog uruuri waa xog raadis ishuu wax ka eegayaa diraasad buu wadaa gaal kastoo meel maraya waa basaas uun magacuu doonayaba hala baxee basaasid bay wadaan iyo dhuudhaas dabeetana waxay eegayaan bal nebiga iyo asxaabtiisu siday ku yihiin suhayl ibnu camar iyo nimankii markaa eegayay bay ahaad iyo mikris ninkii la odhanayay waxay warkii ugu celiyeen quraysh nin ka mid ah waxa uu leeya wallaahi boqortooyooyinka waaweyn oo dhan wafdi baan ugu tegay reer ruub iyo reer faris iyo boqortooyinka wafdi baan ugu tegay maxamed asxaabtiisu siday u jecel yihiin weligay maan arag boqor ay u jecel yihiin war waxaanu aragnay markuu weysaysanaya iyadoo weysadiisii ay kala boobayaan oo ay ku subkanayaan sida kriimka war waxaanu aragnay markuu candhuuf tusfo iyadoo ragga qaarkood dhexda uu ka qabsanayo ismarinayo waxaan arkayay buu leeyahy ninkaasi marka uu hadlaya iyaga oo indhaha sidaa ugu wada yuubayoon meel kale eegayninba intaasoo dhan waxay ii muujinaysaa inay ninkaa sokadiisa ku dhimanayaan oo aanay xagga shishe marna ka marayn nimankaan uma reeri karnee wax kale xal kale aan uga waree dhan kale aan uga wareegna arrin maxaa keenay taa waa naxariistii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa arrimaha looga baahan yahay dadka mas-uuliyiinta u ah iyo madaxda iyo hogaaminta ummadda islaamka ah in ummadooda ay sidan ku noqoto oo ummadooda ay jeclaato oo ummadooda ay u ducayso oo ummadooda ay usoo hilowdo oo ummadoodiiyo iyaga aan la kala ilaalinin ummadoodu aanay noqonin tu laga ilaalinayo oo laga basaasayo oo ay ka hubaysa inaanay noqon laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa kaa ilaahay ka warramay fa bimaa raxmatan min allahi lintala naxariis ilaahay uu ku siiyey baad ugu dabacday dadka haddaad noqon layd mid fadiya fadi iyo qaliida alqalb waa qofka adadag adag jaafaa adag weeye baynu ninkaa hebel in loo dhawaan kara maaha markuu sidaa eega la kala yaacaya digtaytarada nidaamka macruuf ku ah markuu dhinacaa eego dadka waxay kalifaysaa inay xaggii wada eegaan markuu meel farta ku fiiqo inay iyaguna farta wada fiiqaan <laughs> markuu dhan u dhaqaaqo inay dhankii wada dhaqaaqaan mid caynkaasoo fadlioo qallafsanoo qalbigiisu adaga bilaa naxariisa hareerahaagay ka yaaci lahayn laguguma urureen laguma jeclaadeen laguma soo hiloobeen marka haddaba kol haddaad taa yeelatay waa naxariis ilaahaye iyo dhaqankaaga oo wanaagsan iyo tawaaducaaga ee facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr intaasoo arrimood samey iska cafi ka gafa ka ilaahay godob ka gala dembi dhaaf weydii arrimaha la tasho qofka bani aadamka ah markaad doonaysa inaad xukunto markaad doonaysa inaad wax ilzaamiso markaad doonaysa wax inaad ku fuliso waxa anfaca maxay kula tahay haddaad imika tidhaahda ebelow orod si kacoo dukaankaa ah waxaa ka soo qaad iyo haddaad tidhaahdo waxa iyo u baahannahay waxayn bal ka waran haddaad inoo doonto waa laba arrimoodoo kala duwan waxa iyo waxa waynu u baahannahay bal ka waran meel heblaayaa lagu hayaa haddaad inoo inooga soo qaado saasaad ugu dhigtay waad kala tashatay ama waxaad tidhi kac oo soo qaad taa dambe way cajabinaysaa wuxuu leeyahay waynuu ba anaa soo qaadaya anaa soo qaadaya bal qofku isagaa is xukumaya marka nabiga calayhi salaatu wasalaam marka raggan uu hawlgelinaya wuxuu le war maxaa idinla ti waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo waxaasay nala tahay haddaba aan fulinee bilaaba dee waaya marka insaanka amarka iyo la tashigu waa laba arrimood oo kala duwan wey qofka bani aadamka waxay dhargiyaa maxay kula tahay maxay kula tahay wax weyn wey waayo dadka had iyo jeer akhyaarta ahee miisaan kalena waa midhka damiirkooda qaboojiyo wey washaawirhum fi lamr waana midhka ay had iyo jeer dadka muslimiinta ahay kaga duwayn ummadaha kale shuuro iyo wadatashi dhab ah lidaalik baa nebigu lahaa abuubakar iyo cumar waxay ii soo jeediyaan ma khilaafo waa tala kama dambays lidaalik baa culimmada qaarkood ay ka qaateen golayaasha la tashigu go-aanka ay bixiyaan dadka fulinta ahi ma dhaafi karaan waay nabiga ilaahay baa amar ku siiyey isagana riwaayad xasana waxaa kaga sugmay inuu leeyahay marka wax isku waafaqdaan ma dhaafayo dee nebigiiba cayn kale maxaad u malaynaysaa mid kaloo miskiinana markaad haddaba go-aan qaadato tala saaro casmigaasi waa maxay haddii nebiga la weydiiye calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay mushaawaratu ahli ra'yi uma itibaacuhum riwaaya saa ku fasiraysa casmigaasi waxa weeye ahlu ra'yigoo lala tashada iyo iyagoo la raaco liana almustashaara mu'taman xadiidkii kale wuxuu ah qofka lala tashaday waa la aaminay kol haddaanu khiyaamo geysanin in lagu raaco ilaahay wuxuu u bushaaraynayaa awliyadiisa in yansurkum ullahu falaa qaaliba lakum wain yakhdulkum faman da aladii yansurukum min bacdi hadduu ilaahay idiin hiiliyo wax idinka adkaanayaa ma jiro falaa qaaliba lakum nakiratun fii siyaaqi nnafyi tufiidu alcumuum bay dhahdaan culammada had iyo jeer luqadiiyo usulku erayna kiraahi marka uu siyaaqu nafyi dhex dhaco cumuum buu faa'ideeya falaa qaaliba lakum waxalla wax idinka adkaan kala lama hayo ummad ilaahay uu garab taagan yahay itaalkay doonaysa ha lahaatee adhaxda ka jabi mayso hadduu idin hoojiyana bal idinkaan idin weydiiyey bay ilaahay yidhi faman da ladii yansurukum min bacdi balka idiin hilinaya soo sheega dee ma waxay idin odhan waa gaal xoog weyn ma waxay idin odhan doontaa waa tolkay ma waxay iman doontaa waa lacagtayda iyo xoolaha iyaga waa kee dee bal ka jawaaba ilaahay ku kale ma hayno baynu leenahay cidda aad adigu hoojiso cid kale u hiilinaysa ma hayno wa cala allahi falyatawakal ilmu'minuun ina allaha yuxibu lmutawakiliin insaanka iimaan la ilaahay baan ka maarmayaa iimaankiisaan jirin ilaahay wuxu uhi wamaa kaana linabiyi nebi uma habboona an yaqulla inuu waxalo waman yaqlul cidda waxadaa yaati wuu la iman doonaa bimaa qalla wixii uu xabay yowma alqiyaama dharaarta qiyaamuhu la iman wixii uu xabay uma tuwafaa kullu nafs naf walba waxaa loo dhammaystiri doonaa maa kasabad wixii ay shaqaysay wahum laa yudlamuun iyadoo aan lagu gardaroonayn afa man itabaca ridwaan allah ka raacay raalli noqoshaha ilaahay qofka raacay ilaahay wixii raalli gelinayay sida jihaadkaas oo kale kaman miyuu mid la mid yahay baa'a la noqday xambaartay ee dusha ku qaatay bisakhatin min allah cadho weyn oo ilaahay xaggiisa ka timi labadaasi ma isku midbaa wa ma'waahu jahannam kan dambe naarta jahannamo la baana hoygiisa ah labadaasi iskuma mid aha wa bi'sa almasiir meeloo laabtana jahannamadaasa ah. hum darajaatun cinda allah waa darajooyin ilaahay agtiisa ah darakaad jaranjarooyinka naarta iyo darajooyinka naarta qofba meel baa ilaahay u qorsheeyay wallaahu basiirun bimaa yacmaluun camalkay samaynayaan ilaahay u arka laqad mana allahu cala almu'miniin ilaahay gallad weyn buu siiyey mu'miniinta nicmo weyn mu'miniinta ummad ummadda ummatulmuxamed la ydhaha ilaahay nicmo weyn buu siiyey goorma id bacata fiihim rasuula markuu ka soo dhex saaray rasuul min anfusihim iyaga ka mid ah yatluu calayhim aayaat ilaahay aayaadkiisa baraya ku dul akhriyaya oo soo gaadhsiinaya ammaanadaa weyn wa yusakiihim nadiifinaya oo tarbiyaynaya wa yucallimuhum alkitaaba qur-aanka macnihiisa baraya waalxikmata sunnihiisuu baraya wa in kaanuu min qabl waxay ahaayeen intaa nebigan loo soo dirin ka hor ummaddu la fii dalaalin mubiini baadi cad bay ku sugnaayeen baadidaa ilaahay baa ka badbaadiyayoo ilaaha intaasoo nicmo a siiyey ayaa mahad u leh ha ku mahadnaqeen nicmada ugu qaalansano waa nicmadaa diintee iyo nicmatu rasuuli sala allahu calayhi wasalam maalinta iyada ahee khaniimooyinkii ehm, la helay maalmaha gaalada lala dagaalamayay khaniimooyinkii la helay <clears throat> weliba maalintii bedar baa dee qhaniimad badan la helay ayaa waxaa la waayey qatiifad yar oo ka mid ah oo kolkii u horraysay ishu ay qabanaysay oo bilicsi u yara lahayd waa la isweydiiye waxaa la war qaniimada dee waxaa ka maqan qatiifadii dhalaalaysay meeday ragga qaarkood baa midh ka muruxsadayoo ama kelmadi ka qaraxday markaasay yidhaahdeen lacalla rasuula allaahi akhadaha waar ma laga yaaba nebiguba inuu sii qaaday <laughs> waaya ilaahay baa nebigiisa u hiiliyoo jawaabtii ka xil qaaday halkanoo rabbi waxa ihi wamaa kaana linebiyin an yaqul nebi uma habboona inuu xado waayo qaniimadaan la qaybsanin ninka midh sii qaatay dee waa midhuu xaday un ilaa inuu qayb ku qaataaba ahayd ama khumusul ha ku qaato ama dee ha ka ku qaato qorigiisa laakiin qofka midh iska qaatay iyadoon la arkayn dee si maldahan bay shaabad ugu noqonaysaa nebigaa xaday bay ka dhigantay afgobaati unbaa lagu yaro dara nebigaa sii qaaday dee wuu xaday baa natiijadu dhalaysa marka ilaahay baa ka dhiciyo waxau ihi nebi uma habboona inuu wax si hoosa u qaado kasi hoose wuxu qaadanaya ati bimaa qalla yowma alqiyaama wixii uu xaday maalinta qiyaamaha isagoo siduu keeni quluulka waxa loo yaqaanaa inta badan waxan qaniimada cadowga laga reebay ee ummaddu wada leedahay waxa laga halqafo ee laga qaato ayaa la yidhaahdaa laakiin nusuus badan baa tilmaamaysa danta guud ee ummaddu leedahay iyo wixii ummadda ka dhexeeya wax kastoo laga xado oo qofku uu dhaco oo uu meeleeyo waa quluul baa la idhaahdaa quluul maalinka qiyaamana isagoo dusha ku sida ayuu keenayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtuu la dardaarmayayoo iyo ummadda islaamka aba maalin buu wacdiyey ummadda markaasaa wuxu uhi war maalinta qiyaamaha yay dhicin inaanu iska soo horbaxno iyada oo mid idinka idinka midi dusha uu ku sito awr baciir lahu ruqaa maxaa la yidhaahdaa codka geela ololaya waar neef geelahoo ololaya iyadoo miditunka uu ku sito yaanaan iska soo horbixi markaasuu odhan doonaa nebi maxamedo waa layhayaa iga dhici ii hiili markaasaa odhan doonaa waxba kuuma hananayo mar labaad yaanaan iska soo horbixin buu nebigu ihi qiyaamaha iyada oo qof dusha uu ku sito faras lahaa xamxama dee codkii faraska leh oo markaas dananaya markaasuu odhan doonaa ii hiiliya waar waxba kuuma hayo wax waxaan kuu hanan karayaa ma jira baan ku odhan doonaa mar saddexaad iyo iska soo horbixin buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam iyadoo qof uu ku sito dusha saamit wax aamusan waa mood iyo nool bay kalaan kuwa hore waa noolki waa moodkii kanina dollar iyo daraahim iyo kaash buu sitaa kaash barraftahayo oo cod leh kolkaasuu odhanaya yaa rasuul allaahi akifni maanta waa layhayaa ii gargaar ii shafacaqa waxba kuu qaban kari maayo kol haddaad tahay la hayste dan guud lagu haysto xoolay ummadda qaatay anigu ku maarayn kari maayo suxqan laka allaha ku fogeeyo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu habaaraya laa amliku laka min allahi laka min allaahi shay-an qad ballaqtu anigu waan ku soo gaadhsiiyey halkaa in lagu halaagsamo danta guuda wax laga cunayo xoolaha ummadda horaan kugu sheeg rawahu shaykhaan xadiidka bukhaari baa wariyey axaadiid badanoo macnaha kusoo arooray baa jira kaasoo ugu saxiixsan ayaynu kasoo qaadanay marka waa huluulkii waa dee dadkeennuna maanta ay u yaqaanaan kabaka subkadka ha ninkii hebel waxaa loo dhiibay boos uu kabaha ka subkanayo imikuu noolaaday intii hore wuu iska yar busaaradsanaayeen meel dhiiqaysuu tegay ninkii oo caana leh ayay ku odhanayaan waaya shaahaasuu caddaystay laakiin dee wuu ku calafgoy marka aad iyo aad bay u khatar badan tahay hadduu shuraako waxu hayo qofku iyo hadduu agoon waxu hayo iyo hadduu ummadda waxu hayo wixii uu ka cunee uu ka meeleeyo ee awoodda uu ku meeleeyo maalinka qiyaamaha intaan la gaadhinba adduunyada ilaahay kaga jaraya ilaahay baa waxa uu tilmaamay naf walba in loo oofin doono wixii ay kasbatay ummaddu ma sinna haddaba afaman itabaca ridwaan allahi kaman ba'a bisakhadin min allahi wama'waahu jahannam wabi'sa almasiir waar qofka raalli noqoshaha ilaahay raacay miyuu la mid yahay cadhada ilaahay wixii uu rabbi ugu cadhoonaya mid raacay labadaasaa la isu kiibarrige miyay sinayn maya wax wixii ilaahay ka cadhaysinaya kaka dhammaan waaye iyo qofka naf iyo maalba ku bixiya wixii ilaahay raalli gelinaya labadaasi miyaa sinaysaan maya ilaahay ma sinna hum darajaatun cinda allah ilaahay agtiisa darajooyin baa yaalla marka hum darajaatun waxa had iyo jeer ismiga jawharigii caradiga marka laga khabrayo waa in mudaaf jiraa walaa yakuunu ismu zamaani khabara can juhatin wain yufid faahbira waa ka ibnu maaligu leh markuu masaladaa ka warramayo marka dadkiibaa derajooyinah aakhiro dadku markay tagaan darajooyin bay noqonayaa maxaad u fahamta hum dhawuu darajaat darajooyin bay u saaxiib yihiinoo kuwanna ilaahay wuxuu saarayaa darajooyin dhaadheeroo firdows ay ka mid tahay oo jannada ah. kuwan kalena darakaat ayuu gelinayaa jaranjarooyin naarta ahoo holacu isweydaaranayo nacuudu billaahi min dalik wallahu basiirun bimaa yacmaluun ilaahay haddaba ummaddan sidaan u halaagsantay ama cadhada ilaahay raacday ama naarta gelaysa talow ma cudurdaar bay leeyihiin maya male cudurdaar male kitaab buu keenay rasuul buu usoo dhiibay rasuulku sifooyinkaasuu leeyahay nicmatii u weynayd baa ummaddan la siiyey gurmad baa loo fidiyey ka garab mara kabtii ma yeella laqad mana allaahu cala almu'miniina id bacaa fiihim rasuula min anfusihim laqad waxa weeyaan waa laamulqasam maca taxqiiq maca xarfi taxqiiq lawallaahi qad xaqiiqe ah ilaahay gallad weyn buu ummadda siiyey iyo barwaaqo weyn markuu usoo diray rasuul iyaga ka mid a min anfusihim maxay sheegaysa haddii la odhan lahaa jinkaasaa rasuul idiina balka warran ama la odhan lahaa malagaasaa rasuul idiina midaynaan neeftuba isu keen qabanayn iyo la hadalku oo marka uu ina ag yimaado ama duulaya ama aynaan arkayninba waa rasuul inaga midoo mutawaadicoo sifadiisa aynu soo aragna taasaa nicmo kale ah. aayaduhu ilaahay buu akhriyayaa uu barayaa eg qur-aanka ilaahay ood barato waa nicmooyinka waaweyne ilaahay ummaddan ugu mano sheeg qofka ilaahay qur-aanka uu baray qeyb weyn buu siiyey akhada xadan waafiran dheef weyn buu qaatoo guul weyn buu helay ka xafidayna hadalkeedaba daah maca safarati lkiraami lbarara nicmada inuu qofkii yaraysto maaha uu ilaa uu ka baxo wa yusakiihim wa yucallimuhum alkitaaba walxikma kitaabka tafsiirkiisii buu barayaa axaadiidta tafsiirkoodana wuu baraya waa nicmo kale qofku hadduu qur-aanka xambaarsanyo macnihiisa aanu garanayn hadduu sunnaha nebiga xafidsanyo macnihiisa aanu garanayn nicmadii way ka dhantaalanta ilaahay wuxuu ugu mana sheegtay inuu qofkii qur-aanka garanayo macnihiisana garanayo axaadiidtii nebiga macnahoodana garanayo waxaad nicmadaa dareemi karaysaa ku ka qatan is ag timaadaan ama halku taagan yaha aad aragto laakiin waxa dheeraada wayuzakiih taskiyada culimadu waxay ku tilmaamaan altarbiya qur-aanka akhrintiisa iyo barashadiisa oo qofka lagu dabagala inuu fuliyey waa tarbiya waa wax ka dheeraada erayadii oo la barta iyo iyo macnihii oo la barto wain kaanuu min qablu la fii dalaalin mubiin allah subxana wa tacaala